ka tirsan mayno hale facaalatun miyaanan soo qaadan facaalatun iyo fucuulatun lifaculo sooma sugnaan maxay tahay marka facaalatun meeshaan badrudiinku wuxuu dhihi doonaa facaalo horaa loo soo sheeg facaala ficilka faculo ah ayaa laga dhisaa sidaas daraaddeed soo celinta uu halkan ku soo celiyey ina maalig waa icaadatun maxdatun u soo celin aan wax faa'iidaa wadan waa oo maxdaa ah.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 timaada ficilana sida badan waa tustaa khaslada ama sifada kanu waa caam waa kan ku yidhi facaalatun facaala likhisaalin sifooyinay u sugnaatay khisaala waa jamcu khasla waalkhaslatu asifatu fadiilatan kaanat ow radiila dheh khisaal waa jamcu khaslatin jamcu khaslatin waalkhaslatu asifatu khasla waa sifo fadiilatan kaanat ow radiilatan sifadaas ahaato fadilo ama ha ahaato radiilo sifadaasu ha ahaato fadiila o radiila waxay rabta ahaato khasladu waa sifo fadiilatan kaanat o radiilatan ama fadiila haato ama wax liidnaan haato ficil kasta oo sifa tusaya facaalu ku imaana masderkiisu qiyaas ugu imaana sawaaun kaana min facula aw facila aw facala ma la kala qaadayo waa caam faculo horaad u ogeed darufa caqliyuu lahaaday daraafa facaala karuma deeqsiyuu noqda deeqsinimada sow sifa maa facaala karaama waxaa facilu noqon kara facila sacida waa liibaanay sacida waxaan ku miaalayna ogaada facala maana waa facile shuraaxda gabal adakee doona facala ku miaalinaya Ah, laakiin anugu waxaan kuugu miaaliyey waa faila eefaham saciida waa liibaanay sacaadatan facaalatan shaqiya waa nasiib darnas ahlu naaru noqday shaqiya shaqaawa facaala facilaan labadaa ku miaaliyey ma maqlaydan ah. soo ma jeedid habiya sawiruu noqday habiya dabaaluu noqday habiya midaan caqli lahaynuu noqday habiya habaawa facaala Ah, faina caqliyuu lahaaday faina faina ah, fadaana facaala facilaa ku imaanay fiiri hadday sifa tusaydo facila hadday sifa tusaydo facaala tanay ku imaanay ah, sacida sacaadatan shaqiya shaqaawatan habiya habaawatan fadina fadaanatan caqliyuu lahaaday wey soo ma jeedid facaala ku keen waaya facaala hadday tahayna waa la mid rajaxa caqluhu caqligiisiyaa miisaan badnaaday rajaaxatan facaalatan hawaa waa baadiyoobay hawaayatan facaalatan ku keen facala facala hadday tusaydo sifo rajaxa caqluhu rajaaxatan facaalatan waxaad tidhahdaa xalaa waa macaanaaday xalaawatan facaalatan awa waa baadiyoobay hawaayatan facaalatan marka ficil kastoo tusaya sifo fadiilatan kaanad ow radiila aan facaala ku imaana masderkiisu facaala ha ahaado facula maxaan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 arabig najaar waa bal kelmadii carabiga aheedbe limaratin faclatun sidaas in loo shaqlo waa sax faclatanna waa loo shaqli karaa bal faclatun aan hormaraynaho godan waa noo qoran tahay nusadaan aan hayaan ula jeeda faclatan qofkay u qorantan yuu iska tiri iyaduna meelay leedahay bal taasaaba sii fiican waxaad leedahay faclatun faclatun limaratin hal maray u sugnaatay wa ficlatan wa wadacuu carabtii waa dejiyeen ficlatan lihay-atin hay ay u dejiyeen qaaliba sida badan wadaalika tusaalihiina ka mishyati alkhuyalaa kuwii faajirtamayey macnaha kuwii oo kibiraaniga u soconayey qaab socodkoodii oo kale wey faclatun facla limarat inay u sugnaata wa wadacuu carabtii waa dejiyeen ficlatan lihay-atin ay u dejiyeen qaab ama hab aaliban sida badan wadalika tusaalihii ka mishyat اkhuyalaa kuwii oo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 ma rabno ee waxaan rabnaa jawalaan jawla iyo dawre iyo waa noo soo socotaa ee hadda annaga jawalaanaan rabnaa jaala waa wareegay jawalaanan facalaanan wa daafa waa dawaafay dawafaanan facalaanan wasni qiyaasa wey waana uu ka tegey ku darso ah, awal toban mahaydi toban soomaanan hayd sagaalina maana sheegay iyo mid korka looga daray facalaan ku dar ah, facalaan ku dar koob iyo tobanaa haysanaa labana waxaa noo noqonaya facla iyo ficla saddex iyo toban maxaan shan iyo toban ka dhiman waa mafcal iyo mafcil oo noosoo asagu noo soo wado khalaas han iyo tobanku saas ku dhammaanaya han iyo tobanka waxaa ka dhiman waa mafcal iyo mafcil isaga keenay marka saddex iyo toban halkaa inay ku dhammaataa la rabaa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 lama fahmi karo qaabka loo garaacay iyo inta mar la garaacay haddii uu yidhaahdo maalan daraba zaydun zayd wuxuu garaacay camran intaasaa lagu ekeeyey garaaciddu ma hal mara mase waa ka badanta miya kala cadda ma kala cadda haye qaabka u garaacay qof shadiid ah eh.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 ha hal mar soo wareegid meelaana hal mar lasoo mara daafa waa dawaafay dawfatan ha hal dawaaf waxaa la sabca dawfa laleeyahay fii kulli dawfatin ama laleeyahy marka dawaafka laga hadlo haye dawradiina waa tana daara waa wareegay dawratan haye toddoba misaal ma bixinay waa laqbaynaynaa khalaas waa laqbaynayna iska fiiriya marka sharaxa yarka badrudiinka wawadacuu carabtii faclatan waxay u dejiyeen limaratin wa ficlatanna waxay u dejiyeen liheetin haaliban labada waa haalib maxaa soo haray khayruqaalib shuruuddii wixii laga waayey dhammaantood wey khayruqaalibku wax alla wixii shuruuddii laga waayey maxaa la samaynaa calaamada lagu danaa in masdarul mare loola jeedo kutusayda ama masdarul hay-a loola jeedo calaamada lagu dana calaamadaa la raacina lagu fahmo ee laa wasni looma heli karo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 faclahaada bikasri lfaai ayaa la akriyey maa muddo lam yakun uusan ahayn masderuhu mabniyan ku lagu dhisay calayhi ficla waa shardi marka hore inuusan ficla ku socon masderkiisa oo mulaa ah, ee kii mulaa hadduu ficlo ku socday muqayadkii haddee ma laga fahmi karaba muqayadkii markaa waxaa loo raadinaa qariino wayudallu waxaa lagu tusaa cala hayatayadi min kuli ficlin ficil dhammaantiis xaalay ka ahaatay ficilkood ulaaiin saddex xarafla bimihaali ficlatina lagu dhisaa bikasri faai xaalu ahaaday maa muddaa lagu dhisa lam yakun masdar uusan ahayn mabniyan kulla dhisay calayhi calaa ficla ficla wa ynuusan ku dhisnayn qabla iraadat lhay intaan hay-ada la doonin ficla wa ynuusan ku dhisnayn wailaa haadaa macnahaas ayay alishaaratu ishaaradu ahaatay biqowlihi ina maali qowlkiisa haaliban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 dilo inta meel ku xihata miyaad ku gube mase inta meel ku xidhataa sakiin qaata cadba markay jarane maya waidaa qataltum fa axsinu lqitla neefaad qalayda inta meeshaan ku xihata miyaad hortiisa midada ku afayse ilaaha kuu saqiray waa ogyahay inaad qalaydo mididii waa ujeedaa wadnihii aa madoobaaday intaadan qalinba inta meel kale ku afayso qarsato suu meeshiisa cawska iyo biyaha inta udhigto su cunayo hal mar qabee kow si hunguri caddaa hunguri madoobaa iyo labada biyo buuf hmm.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 laa xaqiiqatu xaqiiqada ficilka loolama jeedo min xayu meel alla meeshii huwa ficilku huwa nawca uu ahaaday walmacnaa macnuhu huwa ninku xasanulhay-ati qaabkiisu waa miduu wanaagsan yahay allatii qaabka yulaazimuhaa hay-ada uu laasimo min alqucuudi xagga fadhiga uu ka laasimo markuu fadhiisana qaabka uu laasimo u badan yahay qaabkaasaa fiicana loola jeeda fadhi u fadhiistaa fadhi daanyeer uma fadhiistee waxa weeye fadhi gobaad ayuu u fadhiistaa wey marka nuuc gaara oo uu laasimaa loola jeeda walmacnaa macnaha huwa ninku xasanulhay-ati qaabkiisu waa miduu wanaagsan yahay allatii hay-ada yulaasimuha uu laasimo min alqucuudi xagga fadhiga uu ka laasimo iyo warjulusi fadhiga qaab qof walba mogta qaabu iska jeceliya inuu fadhiistay sooma warjulusi fadhiga walmashi socodka wa waa dacmi cunidda wa bisat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 waa yahay naxwu xamaytu ninkii waa ilaaliyey ximyatalmariidi qofka jiran qaabka loo ilaaliyo fiiri xamaytu waan ilaaliyey ximyatan haddaad tidhaahdo qaab ilaalin laga fahma ilaalina iska noqe ila masderkiisa sida ahay laakiin marka aad almariid ka daba mariday waxaa la fahmaa qofka jiran haddaad haddaad wado sida qof caafimaad qabmea loo wada maya waa loo dhimriya waa la ilaaliya tartiibaa saanta loo qaada marka qaabka iyo kayfiyadii halkaasa laga fahma xamaytu waan ilaaliya ximyat almaridi qof jiran qaabka loo ilaaliyo ow nawcan nawcan ilaaliy nawco min alximyata ka mid ah.